رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله اسم الإشارة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي اهتتاء على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع وبأولى أشير لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انتقا bilkaafi xarfan duna laami naw maca walaamu in qadamtaha mumtanica wabi hunaa whaa hunaa ashir ilaa dani lmakaani wa bihi lkaafasila في البعد أو بثام فه أو هن وبي هنالك ضقا أو هنا waxaanu kusoo guda jirnay macrifada iyo nakirada way kala macrifo badnaayeenoo damiirka u horeeyey oo sheekhu waa soo khulaaseeyey calamkaa ku xigay waa ka soo baxay kii saddexaad baa halkan inooga bilaabmay oo ismishaari markaa ismishaaro xagga macrifada ka saddexaad weeyi ismishaara waxaa la idhaahdaa maa yadullu calaa shayin mucayanin maca ishaaratin ileyhi waa waxa ku tusiya shay mucayan ah iyada oo lagu farfiiqayo oo qariinada isaga macrifaysaay waxay ahayd qariina xisiya waa mid la arkayo indhaha lagu hayo fiiqitaanka laftiisa weeyaan taasa isaga macrifaynaysa marka alfaad buu yeelan doonaayo inuu makaan ku tusinayo iyo inaanu makaan ku tusinayn haddii aanu makaan ku tusinayn oo wax shay shay ku dhex jira haddii aan loo adeegsanahayn sideed iyo toban lafdi buu yeelan doonaa ama sagaal iyo toban lafdi buu yeelan doonaa mufradka mudakerkii shan buu leeyahay mufradada mu'anasadiina toban bay leedahay soo shan iyo toban maa musanaha mudakerkii hal buu leeyahay waa lix iyo toban hal buu leeyahay waa toddobiyo toban jamcuna hal buu leeyahay sideed iyo toban jamacay ku jiraan markaayo laba luqaa ku banaanoo almaddu iyo walqasro waa ku banaan haddii labadaa la kala tiriyo sagaal bay noqonayaan haddii lasku duuduubana waa sideed iyo toban kaa ka soco marka ashir tilmaan ashir ku tilmaan bidaa lafdiga daaa limufradinay ilaa mufradin mufrad ku tilmaan mufradkaasoo mudakarin laba ah. waqtasir gaabso bidih lafdiga di a ah ku gaabso wadih lafdiga dih ah a ku gaabso tii wa lafdiga ti a ku gaabso taawa lafdiga taa taa ku gaabso cala lunhaa tadhadig dusheeda ku gaabso unhada almufradati ee mufradada wuxuu leeyahay mufradka waxaa lagu ishaaraa buu yidhi halkaa laftibu ka sheegayba mufradka waxaa lagu ishaaraa buu ku yidhi maxay da baa lagu ishaaraa ninka mufradada mu'anasadaana wuxuu u sheegay afar lafdi buu u sheegay di gabadh baa lagu ishaara dih gabadh baa lagu ishaaraa ti gabadh baa lagu ishaaraa taa gabadh baa lagu ishaaraa markaa haddii aad la hadlaysid nin daa u adeegso haddii aad gabadh la hadlaysidna afartan mid kamida u adeegso marka mufradkii mid keliya u sheegay oo afar baynu soo ilxaaqin doonaa waxaa lagu ishaaraa daa oo inoo qoran daai aaihi daauhu iyo aalika shantaa lafdi baa loo adeegsadaa mufradka mudakarka ashir limufradin mudakarin bida daain wadaa'ihi wadauhu kada waashiranna aalika ilayhi takun mutaabica lisiibawayhi halkaas ka qoran doonaa shantaa lafdi baa lagu ururiya haddii inta aad samaysidna siibaweyhi baa daba socotaa bu guuri nadmigaas siiba weybaa daba socotaa bu kule cid lama socoti markaa aarta shanta lafti baa lagu ishaaraya waa daa iyo daai iyo daaihi iyo daauhu iyo aalika intaan isla fahnay mufradada mu'anasadaana toban baa lagu ishaaraayo shan daal baa lagu bilaabaa shanna ta baa lagu bilaabaa dhi dih ood reebtid dhihi ood yar hoos dhigtid dhihi ood ishbaacisid daatu shan minaan culimo shantaa daal baa lagu bilaaba gabadh baa lagula hadlaa shan ka midna tabaa lagu bilaabaa t waad ishbaaisay tih dhufo tihi msa t oo ishbaaca iyo tih oo reemniina iyo tihi iyo taa ma mid baa dhiman ya ya tih iyo tihi iyo tihi iyo tihii iyo taade meel dhamaystirne shantaana maxaa lagu bilaabaya taa baa lagu bilaabaya marka mufradkii mudakarkii shan baa lagu ishaaray mufradadii mu'anasadiina shan baa lagu ishaaray dee maxaa ka doonaysaa dambaba warku waa dhammaaday maxaa ninka shan looga dhigay gabaddana toban looga dhigay dee aduu meelaa ka soo dayda ya dumarku carabta agtooda qaali ku ahayeenoo xishoodka iyo asturnida iyo kinaayada iyo jahaalada saasay ku badnaayeen saa darteed baa lafdiyo badan iyada loo yeelay ninkiinaha isaga de lafdi baa loo yeelay saas uga lafdi badnaatay ashir amrun min ashaara waa amar ka yimiday ficilka ashaara amar ka yimiday wey bidaa ku tacaluji limufradina daada ka sife limufradina waxaan ujeedaa laantaas oo bimacnaa ilaahay waa lagu tacalujinaya ashirta mudakarina sife weeyi iqtasir bidiida ku tacaluji wadihina kusii cadaf aye ti iyo watana waa biisqaati alcaaifi cala alakhiirayni labadan dambe xarfu cadafkii buu ka riday calal unhaana ikhtasirta ku tacaluji nactigiibaa ka go-an kahorayna tusinaya almufradati baad ohanaysa wa ashir tilmaan bidaa lafdiga daa tilmaan limufradina ilaa mufradin mufrad ku tilmaan mufradkaasoo mudakarin laba waqtasir gaabso bidii lafdiga di a ku gaabso wadih lafdiga dih a ku gaabso ti wa lafdiga ti a ku gaabso ta wa lafdiga ta a ku gaabso cala alunhaa tadhadig dusheeda ugu gaabso unhada almufradati ee kelida ah warkaasinu si fiican u haddaaday lata wdani lafdiga dhani tani wa tani iyo lafdiga taani lilmusanaa musanaha ayay u sugnaadeen musanaha almurtafici ee rafcoomay wadkur sheeg niyahow dayni lafdiga dayni asheeg tayni wa tayni lafdiga tayni asheeg fii siwaahu ay fii siwa lmurtafici ka rafcoomay ka ka soo hadhay oo nasbihii iyo jerkii tudic in tadkur haddii aad sheegto tudic nuxaata aw tudici lcaraba carab baad adeeci ama nuxaad baad adeeci maadaama oo mufradkii uu inoo tilmaamay labada noocba hadduu muanas yahay iyo haddii uu mudakar yahay musanihii iska qababu guri sheekhu mudakarka musanaha alfaad gaara loo adeegsadaa muanaska musanaha ana alfaad gaara loo adeegsadaa marka haddaad mudakar doonaysid daani u adeegso xaalatu rafca daani aalibaani iska dhade labadani waa laba arday taani aaliba taani iska dhe labadani waa laba ardayood xaalatu nasba ra'aytu dhayni marartu bidhayni kalamtu tayni labadaa dumaraan la hadlay nadartu ilaa tayni labadaa dumaraan eegay marka ayda waad kala duwaysa markaa dhani iyo tani waa xaalatu rafca dhayni iyo taynina waa xaalatu nasbi iyo xaalatu jar wey oo haddae tidhahdid ka waran dhani iyo taanidan aad leedahay musanaha markaynu ka soo warramaynay waxaa shardi ahaa shayga la musanaynaya inuu mucrab yahay dhaniya tanina ismishaaruhu muna mebni ahayn mee waa mebniya sheekh waxa weeyaan waa musano suuriya waa musane suuriye eh oo mushaakalatu bilmusana un weeyaan eh musane xaqiiqiya maba ahaba waxaa lagu kala garanayaa un maadaama mufridkii lafdi gaara uu yeeshay jamciina lafdi gaara uu leeyahay musanihiina isna lafdi gaara inuu yeesho si loo kala farqiyo lafdiga loo adeegsanayo mufradka iyo lafdiga loo adeegsanayo musanaha iyo lafdiga loo adeegsanayo jamca unbaa loo keenay eh maaha musane xaqiiqiya maya waaba musane xaqiiqiya culamada qaarkoodna leeyihiin oo eh, ismu ishaaruhu wuxuu shabihi jiray xaraf macduum ah laakiin xaq u ahaa ama gar u lahaa in la dejiyo sooma lama dejin xarafkii sooma markaa shabihitaankaasi shabax qawi inuu yahay baa shari ahaa kashabah wadciyi fi ismi jiitana walismu minhu mucrabu wamin lishabahin min alxuruufi mudni inuu shabax qawi yahay baa shari aha shabihii baa daciifay oo wuxuu ku daciifay maxay waxaa ku yimida sheekh khawaasul asma muhanaa yaa la taniyeeya taniyada yaa asmaada markaa shabihi xarafka uu shabahayay baaba daciifay oo waaba muhane xaqiiqii qaana taagayn labada qowlba kaa doontid qaado laakiin waxa kuu fudud amahay waa muan suuriya inaad iska tirahdo marka wadani waa mubtade taanina waa cadfun bilaa caaif limuanana waa khabarkii almurtaficina waa sifo wadkurna waa ficil amar waa yahay dayniyataynina waa mafcuulkoodii weeyi fii siwaahu jaariyo majruurkana udkurta ku tacaluji oo calaa ra'yi bni musanif siwaada wuxuu ka dhiga munsarif siiba weyse waa maalaynsarif uu qabaaye lagu idaafeeye tudic jawaab qalab baa lagu jismiyey mayane e eh, waxaa lagu jismiyey oo go'an ficlu shardi iyo intii shariyadaad mayna ficlu shari iyo intii shariyada ahayd baa go-an markaa tuicna waa muaaricun min aaaca aaaca soo ma garasa ficilkia mudaaric ka yimid wey laqmada u fiirsan marka wadaani lafdiga daani taani wa taani iyo lafdiga taani lilmusanaa musanihi bay usugnaaden iraas waxaan igu yar waadixinaya sa ina laqmadaydi ku adkaan musanihii almurtafici ee rafcoomayey wadkur sheeg haddaad tiradan iska daan waan iska din karna wadkur sheeg bu yihi sheekhu dayni lafdiga dayni asheeg tayni wa tayni lafdiga tayni ana sheeg fii siwaahu ay fii siwa almurtafici murtafica ka ka soo haray murtafic ayaa ka soo haray adbata nasbadii iyo iyo jerkii mansuubkii iyo majruurkii tode mafcuul bay u baahanta mafcuulkeeg baa go-an in tadkur haddii aad sheegtid todec waxaad ateeci an nuxaata mafcuul gadhi haddaad doontid ama todec alcaraba carab baad he aeeciyo dabaguraysaade وبولا أشر لجمع مطلقة والمد أولى ولد البعد انتقاء بالكاف حرفا دون لام أو مع والله من قدمتها ممتنعة وأشر تلمان نيو وأمر من أشاره بأولى لفظ أولاية تلمان لجمعنا إلى جمع جمع كو تلمان مطلقا حالوية جمع مثل سيدايي والمد إن لمدى أي أولى مضناش بضا من القصر وانطقان كو هذا كو هذا لدى البعد فوقان تأكتد واحد كو هذا شاب بالكاف شيخ كاف كو هذا xarfan xaraf xaalo u yahay kaafta aad ku hadlaysaa duuna laamin laam sokodeed xaaladu yahay kaaftaasi aw macawa ama laamna jirkii xaalada ay tahay walaamu laamtii mumtanicatun mid reebtoon weeyi in qadamta haddii aad hormariso ha y ha tambiihi baraarujinta hadeeda haddii aad hormariso fa hiya laamtii mumtanicatun de mid reebtoon wey maadaamanu mufradkii nawcayihii baranay musanihiina nawcayihinu baranay waxa kuu laaban keliya waa jamc soo ma jamciina si qaba ula u qaado jamciina ulabaa lagu ishaara mutlaqan bu ku yidha waa maxay sawaaun kaana mudakaran aw mu'anatha ama lab ha noqde ama dhadig ha noqde haddaad jamac ismu ishaara aad doonaysid ulaa'i baa lagu ishaara ama ha noqdo eh, caaqil ha u sugnaado ama hayru caaqil ha u sugnaado laakiin sidaa faraha badla ulaadina waxa loo isticmaala caaqilka iyadoo hayru caaqil loo isticmaalana way soo aroortaa uma almanaazila bacda manzilati liwa waalcaysha bacda ulaaika alayaami baxrulkaamil uma dhaleece almanaazilo dhaleece bacda mansilati liwa meesha liwa ladhaahdo dabadeed walcaysha nolol la dhaleece eh, bacda ulaaika alayaami maalmaha iyagaa dabadood ulaaika muxuu ku ishaaray alayaam oo maalmo maalyaha kale ku ishaaray de haddaba jamaca laba luqaa ku jira labada luqa waa maxay almadu oo luqatu ahlulxijaaz ah wahiya alwaaridatu fi qur'aani alcaziiz iyo luqatu iyo alqasru oo ah banu tamiim labada luqa ku jira oo ulaa in ladha iyo ulaa in labada luqa ayaa ku jira muaniina waad u adeegsanaysaa jamciina waad u adeegsanaysaa markuu ka gudbay sheekh mushaaru ilayhigu mushaaru ilayhiga lagu farfiiqayaa calaa ra'yi musanifi haddaynu ku soconno waa laba mid inuu qariib yahay inuu baciid yahay isla inuu qariib yahay inuu baciid yahay mushaaru ilayhigan aad ku inuu dhow yahay inuu fog yahay waa labada mid haddaba hadduu dhow yahay alfaadii aynu soo tilmaamanay oo mujaradaa ina waxba la socon ama ha u tambihun xagga horaad ka marisa ku ishaar warkiisu ma dhanno da iska dha ama haada iska dhe dihi iska dha ama haadihi iska dhe ulaa'i dha ama ha ulaa'iba dhe war kuma caddo haye waaya hadduu baciid noqdo hadduu baciid noqdo waxaad samayni kaaf baad gelini kaaftani waa xaraf laakin tatasarauka tasaruf kaafi ismiya kaafta ismiga sida tasarufto kale ay tasarufasaayo cidan lala hadlayo kolba xaalkiisa la eegaya hadduu muanai muana baa ka dhigi kaafki waad kordhi dalika kaafki waad kordhi ama waad hoos dhigi hadday musanayiin adu si kaafta ismiga u sarsarfoomi jirtay oo kale ayay u sarsarfoomaysaa daaka baad iska odhanaysaa marka daaka baad iska odhan kaaf keliyaad gelin haddaad doontid wuxuu ku laam ugu dar maxaad odhani daalika baad odhan haddana wuxuu ku yidhi haddii hau tambiih xagga hore ay marto oo hau tambiih agga hore laga geliyo laamti waa mamnuuc laamti mamnuuc bay noqonaysaa laamti mamnuuc bay noqonaysaa marka wuxuu tilmaamayaa alfaadan ishaarada saddex xaraf la xidhiidsada xaraf waa xarafka loo yaqaano hau tambiih xarafna waa xarafka loo yaqaano laamta laamulbucdi xarafna waa xarafka loo yaqaano kaaf khitaab saddexdaa xaraf baa gala asmaulishaaraan haddaba saddexdaa xarafi haddii ay galaan laa tajtamicu alaaa saddexda xaraf ma kulmi karaan limaada maxayna u kulmayn likaraahati karati zawaaid zawaaid fara badani inay kulmaan baa la diidaya oo la necbaysanaya saa darteed wada kulmi maayaan saddexdiiba masla fahnin wamaca daalik kaafii ahaabaa kulmi karaane waxaan sii kulmi karahayn hadii iyo iyo laamtu ma kulmi karaan ha iyo laami iskuma iman karaanba total oo maxayna iskugu imanayn licadami lmunaasabati baynahuma wax munaasabo u yaallaa maba jiro limaada laamta waxay ku tusinaysaa bucdi fogaansho haduna waxay ku tusinaysaa dariib dhowi adu isku ken wadidaani laa yajtamicaani labadidii may kulmaan may markaa laam iyaha iya kala ilaali weeyaan kala ilaali markaa saddexdaasaa gelaya eeg ama kaaf baa geli ama laam baa geli ama ha baa geli haddaba wuxuu inoo tilmaamay mawaadic ay mamnuuc tahay kaaftu inay gasho waxa jirta mawaadic mamnuuc ay tahay kaaftu inay gasho kaaftii haddii ay geli weyde laamtiina ma gelayso kaaftii mar hadday geli weyday laamtiina maba gelayso min baabi alawlaa waa sagaal sagaal laftii weeyaan dih yaa loo adeegsan jiray gabadha sooma dihina yaa loo adeegsan jiray gabadha dihiina yaa loo adeegsan jiray gabadha daatuna yaa loo adeegsan jiray gabadha soo afar maa xabad keliyaan ka tagnaba wixii daalka lagu bilaabo tihi iyo tihi iyo tihiina uge toddoba soo maa laba ninkuu leeyahay uge daaihi iyo daauhu sagaalkaasi kaaf ma gasho kaaf haddii geli weyda laabna ma gasho iyadoo sidoodaasumbaa marna baciid lagu ishaara marna qariib lagu ishaara adun baa kala saaraya kolba mawdica iyo munaasabka joogtid u adeegsanaysa adun baa kala garande soo iyadoo sidoodaas may baciidna ku dhacayaan qariibna ay ku dhacayaan sagaalkaa lafti kaafti waa ka mamnuuc sagaalkaa lafti kaafti hadday mamnuc noqota laamtiina min baabi awlaa laamtuna waxay mamnuuc tahay saddex meelood laamtu hadday iyadu mamnuuc tahay kaafti way iska geli kartaa bay ka dhiganta kaafti way iman kartaa saddexdaa meelood waa maxay haa tambiih haddii xagga hore la maryo laamimata jirto haa tambiih iyo laamtu ma kulmi karaan waan iga ku yidhi sababtiina u kulmin waan iga kuu sheegay oo laamtiina buuxdi bay tusinaysaa haadana ka qariibkaa la iska gelin karaada saxiix markaa haa tambiih meel ay gashay laami ka dheer saw hal mawduc maaha jamaca luqati man madda ulaali kamaad aragta ad ulaali kamaad aragta ya luqatu manmado ulai cidda tidhahdaa ulaalika ma jirto jamci haddii mado luqatu ahlijaasaad ku socotid laanti kuu geli mayso maba gasho laanta tani dhani lika kala ilaalisa carabiba maaha saddexdaa meeloodna laantibaa ka mustaxiil ah oo ka mamnuuca laantu hadday mamnuuc tahay lakin kaafti way kuu geli kartaa intaa masl fahn kolka haadaaka baad ohan kartaa daaka ayaad odhan kartaa oo kaaftii ayaad gelinaysa waad la xidhiidhinaysa waa ka beydka xagga hoose idinka dhigaya ra'aytu banii khabraa laa yunkirunanii walaa ahlu haada ka diraafi lmumadadi ra'aytu waxaan ku ogaaday buuhi banii khabraa kuwii dhuljifta ahaa laa yunkirunanii inaynay inkirin walaa ahlu daaka waa tarafatu bnu cabdi albakri mucalaqaadkiisii walaa ahlu daaka wala ahlu haadaaka kaa ahalkiisa airaafi ee fooqa almumadadi ee la dheereeyey kuwaasna inaynay inkirayn ayaan yaqiinsaday buu leeyay nin caaman wala wada garanaya buu leeyay burjiifta iyo kuwa mooryaantii way yaqaanaan buu kuwa fooqyada lihina way yaqaanaan buu yidhi caan baan ahay maxaad shaakir maad garanaysaa haadaaka wey kaafuu la xidhiidhi kaaf ayuu la xidhiidhiyey laakiin calaa ra'yi ljumhuur haddii aynu marno culimo mushaari ileyhigu saddex martaba u yeelanaya martaba qariiba martaba baciida martaba mutawasita hadduu qariib yahay waa alfaadii oo mujaradaa ama hatamiun agg hore ka mari hadday qariib noqotana kaaf keliya unu geli hadday baciid noqotana kaaf iyo laam iskugu dar war kuma caddo saddexdaa weeyaan cinda aljumhuur cinda bnu maalikin siduu inoo tilmaamayna musanifka agtiisa sida ihina waa labadaasuna waa baciid iyo qariib markaa tii qariibkii iyo tii mutawafidkii waxaas raacaysa iyo tii baciidkii xaaladaas isaga isku laray xaaladii qariibkiina gaar buu ka dhigay waaba intaa waxaaday kuma jiro wa ashir tilmaan raabkuna waa iska fuduyahay bade waa ashir tilmaan biula lafdiga ulaa ya tilmaan lijamcin ay ilaa jamcin jamac ku tilmaan laqmadaad ka fahmaysaa icraabka mutlaqan xaale uu yahay jamcu jamaca ka xaale mutlaqan xaale uu yahay jamcu oo mutlaqan waa maxay sawaaun kaana mudakaran aw mu'anatha walmaddu in la mado ayaa awlaa mudnaan badan mutacalaqii ismu tafdiilka meesha ka go'an iska fahma walmaddu in la mado ayaa awlaa mudnaan badan min alqasri gaabinta ayuu ka mudnaan badan yahay mutacalaqii ismu tafdiil mutacalaqkiisii baa go-an wandiqan alifan ha odhan wa alifulidlaaq waxay bedel ka tahay nuunu tawkiid alkhafiifa wandiqan hadaloo hadal ladalbu'di fogaanta agteeda hadal bilkaafi kaaf ku hadal iska tacluuji xarfan xaraf xaalay tahay kaafta aad ku hadlaysaa duuna laamin laam sokadeed xaalaay tahay waa kaaf keliya aw macahu ama laamla jirkii xaalad ay tahay waa kaaf iyo laam isku jira walaamu laamtii waa mubtade mumtanicatun mid reebtoon weeyi in qadamta haddii aad hormariso ha mudaafiilaygii baa go-an ay ha tambiih baraarujinta hadeeda haddii aad mariso jawaabkiina halkan aa laga fahmaya fa hiya mumtanicatun mid reebtoon weey waayahay wabihuna aw haahuna ashir ilaa daani lmakaani wabihilkaa fasila fi lbucdi aw bithama fu aw hana wabihunaalika ndiqan aw hina waay mala hana iyo hina baad la yaabanayba waa iska fududaan wa ashir tilmaan bhunaa lafdiga hunaa tilmaan aw haahunaa ama lafdiga haahunaa ya tilmaan ilaa daani makaani ay ila makaani dhe makaankii ku tilmaan makaankii addaani ee dhowaa wasilan la xidhiidhi oo la xidhiidhi bihi hunaaga alkaafa kaaf la xidhiidhi filbucdi fogaanta dhexdeedana kula xidhiidhi wa fuh ow amase fuh ku hadal bihamma hama ku hadal aw hannaa ama hannaa ku hadal aw inian ama hadaloo hadal bihunaalika hunaalika ku hadal aw hinna ku hadal wa maxay mushaaru ilahigii la ishaarayay wuxuu noqday makaan qariiba ama wuxuu noqday makaan baciida shay shay ku dhex jira ayaad ishaaraysaa wax wax ku dhex jiraad ishaaraysaa alfaad gaaraa loo adeegsanaya mushaaru ilayhigaasi haddii uu yahay aad tilmaamaysa ee qariib haddii uu yahay hal lafdi keliyaa lagu ridaya ama laba lafdi dhe halka lafti waa maxay waa hunaa keliyaad ku ishaarada ama hunaadan xagga hore ha ka dhigo oo dhe haahuna inaa haahunaa qaaciduun annagu halkanaan sii fadhiyana wey markaa waa maxay waa makaan annagu makaankan baan sii fadhiyana markaa u fiirso mushaaru ilayhigii haddii uu makaan noqdo makaankiina uu qariib yahay hunaa un ku ishaar hunaada haddae doontid xagga hore ka maray oo dheh haahunaa waa halkaa lafti haddaynu kala faslinin markay haadu ku jirto mid ka dhignana labay kuu noqoni soo kaamayna fahmin waa baciidba mayane mushaaru ilayhigii waa makaan fog weey shan lafdi baad ku ishaarasa shanta lafdi waa maxay hamma kawdhe hanaa iyo hunaalika iyo hinna iyo hunaaka afar bu inooga dhigayba waa hamma iyo hana iyo hunaalika iyo hina haddii doonto hunana waad ohan kartaa halkaas shan noqon karaan laakiin intay noo waa hama iyo iyo hunaalika iyo hina afartaasay noo qoran makaankii hadduu yahay makaan baciid ah waxaad ku ishaaraysaa hama masle fani lafdigan hamaana waxaa lagu ishaaraa makaanka fog hadiina ma gasho laamna ma gasho kaafina ma gasho ha ku dabaqin adigu wigaa maad aragtay ha ama ya waa may wey am waa sideeda makaan baciida lagu ishaara asmaaishaaraha xuruuftii geli jirteen midna ma gasho saddexdii mid kamidoo geli karaa ma jiro markaa ama mumana ma faribaa udhexeeya umi waa xarfucadaf amina waa maxay waa daraf makaan wey marka waxaa lagu nasbin karaa waxyaalahan maay duruuftan darfu makaannimay laazimayaanoo lagu nasbin ama xarfujar baa gala jitu min ah, huna sirtu min huna ilaa huna sirtu min huna ilaa huna xarfujar baa lagu jeri karaa ama darafnimay laazimayana darafnimo ayaa lagu nasbin lafdiga labaadad ku ishaarasa waa hana bifatxi lha wa tashdiid nuun hana waa halkaa wey rama waa meeja waa halkaa weeyaan hunaalika makaanka meeshaa wey hinna waa halkaa meeshaa weyan waa fug wey marka mushaari ilaygu hadduu noqdo makaan dhow hunaa ku ishaar hadduu noqdo makaan baciida fama ku ishaar hanaa ku ishaar hunaalika ku ishaar hinna ku ishaar ma fuduba ashir waa ficila marbi hunaa ku tacalluji o hahunaana kusoo cadaf ilaa daani makaani waa min baabi idaafati sifati ila almawsuuf ila makaani bay ahayd kadibna sifadii ayaa laga gooyey ashi si ay suuragal noqoto in loo idaafeeyo ila makaani addaani bay noqonaysaa marka silan aliftan hamoodin alifulaidlaaqe aliftani waxay bedel ka tahay nuunu tawkiid alkhafiifa bihi ku tacaluji alkaafe mafcuul uga dhig fi lbucdi silan iskaga tacaluji fuhdan maad garanaysaa waa amrun min faaha yafuuhu ay idaa nataqa fuh waa min faaha iyo fuhu fuh waa amar idaa nataqa markuu hadlo halkaasa laga keenay amada markaa fuh ku tacaluji ow hana owd waa xarfcada fooli takhiire eh, fuhda ku tacaluji wantiqan nuunkan waa nuunu tawkiid alkhafiifa hunaalika intiqan ku tacaluji owdna waa xarfcada fooli takhiira hinaana ku soo cadaf wa ashir tilmaan bihunaa lafdiga hunaa ya tilmaan ow haahunaa ama lafdiga haahunaa ya tilmaan ilal makaanidha makaankii ku tilmaan makaankii addaani ee dhowaa wasilan la xidhiidi oo la xidhiidi bihi hunaaga alkaafa kaafkii la xidhiidi filbucdi fogaanta dhexdeeda ah, markaa shan bay noqonayaan cafwan shan buu u sheegayba makaanka fog shan buu u sheegay hunaadaa aan soo sheegnay kaaf ugu dar maxay noqonaysaa markaa hunaaka maynan hunaaka weyde markaa shan lafdi buu sheegay kii baciidkii waa hunaaka iyo hunaalika iyo hannaa iyo hinnaa iyo thamma wey ah wasilan la xidhiidi oo la xidhiidi bihi hunaaga alkaafa kaaf la xidhiidi filbudi fogaanta dhexdeedana kaafta kula xidhiidi aw fuh ama ku hadal biamarama ku hadal aw hanna ama hanna ku hadal aw indiqan ama hadaloo hadal bihunaalika ku hadal aw hinna ku hadal wallahu aclam subxaanaka alla bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka watuub ilayk